والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب وعضاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة xadiidka xalaytaynu soo aragnayso oo xadiidkii dheeraa marka kanna waa dariiq isaga inoo harhsanaayo duruqdiisii aba kaba mid aba marka waxa weeye xadiidkana <clears throat> dee xagga sanadkana waa dad cid cusub i asal kumaba jirto abulyamankanna hore usoo aragna <clears throat> haddaan dee kollay intii aan imaan kuba jirnay waa nin hiqo ahaayo oo caabidna ahaa ama dee taasoo reer shaam ama reer ximse magaaladan ximse maka wararka kuba badan xakam ibnu naafic baa la yidhaahaa abulyamanna laakiin kunyadiisan ayuu aada ugu shuhroobay sheekhiisana waa reer isku magaalo un reer ximsa asxaabtii ama xortii zuhrina raggoodii waaweynaa ee xifdiga badnaa buu ka mid yahay shucayb ibnu abi xamzata horaynu usoo aragnay abi xamza dinaar baa la yidhaahaa labadoodba atbaacu taab ma abulyaman waa atbaacu taabiciintii dadkii la kulmay weeye imaamkana waa cabdlahi waa darim isagoo imaamkii mashhuurka markaa zuhri markii hore waxaan soo aragnay xadiidkii dheeraa ee xadiidkana imaka duruqdiisa uu kaba mid yahay iyadoo uu ibnu shihaab cada ibnu yaziid oo keliya ayuu kaba warinayay dariiqan cada ibnu yaziid waxaa la wadaagsanaya saciid ibn lmusayib imaamkii marka labadoodna abi hurayra ka wada warinayaan xadiidku marka waa kiisii oo dee waxa inooga soo noqonaya xadiidkii ma jirte waxa uu bilowgu ahaa <clears throat> inay yidhaaheen uun rasuulki ilaah naraa rabbana yowma alqiyaama intaasba kii hore waa inoogu sugnaa <clears throat> marka wuxuu yihi muslim raximah llahu tacaala wasaaqa uu kaxeeyey waa waday weeye faacilka saaqana waa shucayb ibn abi xamze weeyaan macnuhu waxa weeye markii hore zuhri xadiidka waxaa ka warinaya ibraahim ibnu sacad imikana waxaa ka warinaya shucayb oo isaga ku raacay riwaayadii uu isagu zuhri ka wariyay uu mutaabic maanta u yahay marka wasaaqa shucayb uu kaxeeyeeyo alxadiida xadiidkii bimili macnaa xadiidi ibraahim ibnu sacad xadiidkii aynu kaba soo baxnay ee ibraahim ibnu sacad uu zuhri kaba warinayay ayuu dee macnihii sii wax laba mid ah ayuu adigu xadiidkaas buu isaguna halkii ka waday hadday meelo qaarkood macnaha alfaadaha ku kala dunaayeenna xadiidkaa macnihiisii adigu xadiid leh ee inta badanna alfaaddii way wadaagsanayaan xadiidkuna waa kaan kala soo baxnay kolle riwaayadan maanta waxa weeyaan shucayb ama waxa weeyaan aanu halkan muslim uu ixaaleeyey uun tii hore inoogu ixaaleeyey lafdigoodii oo dhanna inooma soo dhigan wuxun buu inoo sheegay ibraahim bin sacad riwaayadiisii inay la mid tahay xaggii macnaha bukhaari baa soo arooriya iyadoo dhan waa riwaayadan uu xaalaynaya bukhaari iyadoo dhan kale kitaabka qaybihiisa dambe ayuu ku soo arooriyaa oo waxa weyan xadiidku iyadoo dhan bay inooguma sugan tahay oo ruuxu xataa uu muqaaranayn karo bal lafdigan iyo lafdigan waxyaalaha udhexeeya uu muqaaranayn karo bukhaari bay kuba sugantay kolley waa meelo dambe oo kolley waa raqamka lix kun shan boqol afar iyo toddobaatan marka bukhaari arqaamtiisa la eega tarqiimkan caamka وxadaثna mحamed بن raafici qala xadaثna cabdالرaزاqi qala أخbarana macmar can hamaam bni munabihin qala hamaam baa wuxuu yihi hada <coughs> wuxuu ishaarayaana waa xadiidkan inoo soo socda oo dee xadiidkan uu sheegi doono kolley hadday mubtado tahayna maa xadaanaa baana khabarkii dhacaya macnaa xadiidkani waana xadiidka inoo soo socdee laftigiisu noqon doono ina adna maqcadi axadikum <clears throat> bal taas noqon doono ayaa muxuu yidhi waa maa kii xadaanaa uu noogu warramay weeye abu hurayrata abu hurayra uu noogu warramay can rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay xaggiina u noogaba waramay oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ayuu noogaba sheegay waana tan kollayna xadiidkii hore dee intii ugu dambeysay baabay umuurahani inooguba sugnaayeen fadakara dakara faacilkeedu waa hamaam axaadiida axaadiis buu sheegay markaa hamaam minhaa axaadiisa waxaa ka mida ah? waqaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam waxaan filayaa dee horta way nala socon doontaa siiqadan iyo cibaaradan dee axaadiisii kale siduu ku warinaya kaba duwan horena waynu usoo aragnay oo bal matalan habeen kale waan soo aragnay horta intanuba nuba haddaanay kaba badnaan habeen kale kutubulmusalaxna ee kollay markaa axaadiis isku sanada la warinayo hababka lagu wariyo markay kaba hadlayaan kuwooda roon roon way soo dhigtaane macnaa waxa weeye ninkan hamaam ibnu munabih la yidhaha bal haddaan in yarun kuba laabmo wuxuu leeyahay saxiifo ku shuhurowday saxiifatu hamaam ibnu munabih axaadiis uu ka wariyey isagu qortay uu abu hurayre kaba wariyey buu leeyahay oo loo yaqaano ku shuhurowday saxiifatu hamaam bay kuba shuhurowday axaadiidaasi xagga sanadka dambe muslim saasun bay ahaan doontaay oo mid weeye cabdurazaaq bal xataa haddii dee ragga kale ay meel kale ku kala baydhaan waa cabdirazaq can macmar can hamaam taas bay noqon doontaa sanad keliya wada leedahay axaadiistaas oo boqol iyo afartameeyo ku dhow bukhaariyo muslim may soo wada saarin ee adigu in boqol ku dhow bay soo saareen intaa boqolka ku dhow ay wariyeenna ma aha inay isku wada waafaqeen ee waxyaalaha isku waafaqeen iyo waxyaalo ay kala leeyihiinba way jirtaa kollay taasna waxay daliilba u tahay bukhaari iyo muslim kutubtooda saxiix bay ku magacaabeen shardigooduna xadiidka saxiixa inay soo saaraan bay ahayd laakiin taa macnaheedu ma aha axaadiidtii saxiixa ahayd inay dhameeyeenoo dee aanay waxba kaba tegin ismanaanay laazimin manaanay dhammaynoo tan baabayna tusaysa axaadiis sanada dariiq keliya lagu wada wariyey meel keliya ku wada qornayd bay qeybna wariyeen qeybna ay kaba tegeen kolley imaam axmed isagu meel buu isku raaciya waayo waa kitaab musnada ah, waa dhameeya <clears throat> haddaba markaa waxa weeyaan bukhaari sidan habeenka horeba sheegnay isagu daabit ma laha dariiq uu raaco kol xadiidka koowaad buu soo qaataa meelay dhacday kolley kitaabkiisa kaba mid a xadiidka koowaad ee axaadiidta intuu soo qaato ayuu kii uu doonayay kuba cadfaa muslim laakiin usluubkan ayuu sameeyaayo marka aanu xadiidkii koobaad warinayn ee axaadiistii ka dambeysay habkii uu ku maqlayna axaadiista mar keliyuu sanadka maqlay kii koobaad baa markaa sanadkii la socday intii kale way ku cadfanaayeen wabihi wabihi way ku cadfanaayeen haddaba marka axaadiistii sanadkooda uu markii hore loo sheegay uu ku maqlay wixii aan ahayn ee dhexda ku jiray markuu warinayo dariiqan buu raacaa oo macnaha wuxuu tilmaamayaa xadiidkani axaadiis kale inuu la sanad ahaa welibana uu dhexda ku jiray ee kii koobaad aanu ahayn oo sanadka markuu maqlay kii dee ku xigay sanadka inaanu ahayn kuwii kale cadafkun kuba yimi inuu ahaa markaasaa dee siidan buu isagu laazima oona ixtiyaad weynayse ay kuba sugan tahay ama bukhaari halkaa dee hab gaara ah oo uu isagu laazima ma jirto kolna sidoodu xadiidku doonayo inbuu wariya kolna ka koowaad intuu soo qaato baabka calaaqa la lahayn ayuu kii uu doonayey bukhaari soo dhigtay bal markii muslim san buu kitaabkiisa ku dhamaysan doona axaadiisa wuxuu kaba warinayo marka fadakara hamaan baan idhi faacilkii hamaam wuxuu sheegay axaadiis axaadiis buu sheego dee kii koobaad kaba midiye sanadkan uu markaa raaciyey minha axaadiisa waxaa kaba mid ah wa qaala rasuulu llahi salى اllahu alay waslam xadiidkan wa minhaa khabar muqadama hadday noqoto wa qaala rasuul llahi dee lafdigooda inagoo eegeyna waaba ficil laakiin lafdi ahaan iyo xikaaye ahaan inagoo eegeynaan odhayna waaba mubtadii bay dhacaysaa cibaaradan oo isku duubani haddaba axaadiisa waxaa ka mid ah waqaala rasuulu llahi salى اllahu alay wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi ina adnaa maqcadi axadikum axadkiin meesha uu ka degayo ama maqcadkiisa ka ugu yar ee ugu hooseeyaba min aljannati janno oo waa axadka matalan idinka idinka mida janno gala waa ka ugu martaba hooseeya oo u maqaam hooseeya mansiladiisu ay ugu hooseysaa wa an yaquula lahu inuu ilaahay kuba yidhaaho axadkaas tamana bal wax qabso idi diilo waxaad markaa bal waxaad jeceshay inaad hesho halkaa sheeg sheeg oo ku tamani fayatamana waa tamaniyaya wayatamana de waa wixii uu doonayo lahaa bal ha lagu siiyo ayuu ku tamani uu ku tamaniye fayaqulu lahu ilah baa wuxuu ku odhan hal tamanayta macnaa wixii adigu aad lahayd waad dee jecesha ay doonaysay oo dhan ma ku tamaniday oo taas fayaqulu nacam fayaqulu lahu ilaah baa odhan xalayna waxaan soo maray ilah baaba xusuusinayo bal kaasna ku darso kaasna ku darsaaba la odhan fa ina laka adiga waxaa kuu sugnaaday maa tamanayta waxa aad ku tamaniday taas waa waxa uu gartay ee uu ku tamaniyey wuxuu doonaa haba noqde kaa waad leedahay wa milahu wax la mid ah oo macahu labanlaabkii waa isaga in leegoo kalena waad leedaho adigu aan qalbigaagaba kusoo dhicin khaadirkaaga aan soo gelina waad leedahay kollayna xalay waxaa inoo dambeysay waa lafdigii abu hurayra uu inoo soo xifdiye abu saciid isagu inuu xifdiyo rasuulka ilaahay kaba xafdiyey iyo majlis kale haba ahaatee dalika laka wacasharatu amhaali waa tii inoo dambeysay caasharkii waa adigu fadligaa weyn ilaahay subxaana watacaala uu addoomihiisa mu'miniinta kuba manaysan وxdثnي سويد بن سعيد qال xdثnي xفص بن مyسرة عن زيد بن أسلم عن عضاء بن يسار عن أبي سعيد الخdري أن ناasا waa abu saciid waa ti aynu soo aragnay inuu la fadhiyey isagoo uu abu hurayra sheegayo xadiid xadiidkaa dheer oo uu dee intaa yar buu kordhiyey inta kale o dhan waa ku waafaqsanaa bal xadiid abu markaa abu saciid ba xadiidkiisii baaba imaka oo dee mawduucan ku tacalluqsan ayuu halkan sheekhu inooguba soo dhigtay oo kan inoo bilaabmaya ah bal xafs bnu maysar kole waa nin isagu hiqo atbaacu taabiciintii kaga mid e lakiin ninkan suwayd ibnu saciid horena waan usoo yar marnay waanan bal matalan atbaacu taabiciintii dadkii la kulmay ahaa waa daweynaaday oo boqol buu gaadhay kolleyna culimada qaarkood xataa muslim baabay dee yidhaahaan dee may ahayn inuu kaba wariyo oo sidiisa saduuq weeye ee laakiin markii dambe weynaaday ayuu sanadkiisuna caali buu noqday weynaaday ayuu noqday waan u indhabeelay ayaa kana yatalaqan waxyaalihii loo laqayno ee la yidhaha waa xadiiskaagiiba waa dhici karta inuu iskaba aqbalo ee eh, laakiin dee muslim wax asal ahaan kaba wariye ma jirto ee mutaabaco axaadiis dariiq kale kuba sugan oo duruqdii kale kuba sugan ayuu sanadkiisa caaligaa daraaddeed si mar la weydiiyeyba uu yidhi ayuu ugaba wariyaayey laakiin imikaba waxay noo soo socoto nin siqa ah oo xadiiska naftiisa inoo warinayaaba waa inoo dambeeyaan marka can zayd ibn aslam can cada ibn yasaar can abi saciid iyaguna waxaan filayaa inaan soo aragnay zayd ibnu aslam aslamkaasi mawla cumar ibn اkhadaab buu ahaa oo dee cumar ibn اkhadaab baa dadkii asrihiya adigu xoreeyey inankiisa zaydna waa nin caalima xagga tafsiirka iyo cilmiga kaleba aada u qiimo badnaa oo siqo hore aynu usoo aragnay cada ibnu yasaarna waa marka waa taabici isagu zayd cada ibnu yasaarna waa taabici kaleyna cada ibnu yaziid baan haynay kani waa cada ibnu yasaar ninkii fuqahada madiine toddobada ahayd kaba mida ah sulayman ibn yasaar walaalkii weeye in mawaacid ama caabidana u ahaa saaxiba mawaacid hiqana ah marka wuxuu yihi abu saciid alkhudri sacd ibn malik ibn sinaan dee kunyadiisa iyo nisbadiisu ku shuuroobeen ana naasan dad ayaa fii zamani rasuulillahi sala allahu alay slam waqtiga rasuulka qaale uu yaa rasuul allahi rasuulki ilaahay hal naraa ma arkaynaa rabbanaa rabbiga iyo yowma alqiyaamati maalinta qiyaama rabbigaya ma arkaynaa qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nacam haa bu ihi waa arkaysaan markaasaa isagoo kayfiyada ru'yada u dhacaysa usii caddaynaya muxuu yihi haddana intuu yihi uu jawaabay ti waa arkaysaan hadalkii waa dhan yahay rabbigiin waa arkaysaan maalinta qiyaama ayaa haddaba isagoo bal usii caddaynayo taa usii fasiraya ama kayfiyadii bu i qaala yidhi hal tudaaruuna xalaytaan ficilkan soo yar eegnay dee luqa ahaan baan ugu soo yar joogsanay bal markaa tudaaruna haddaan kaba kaba dhigno tudaararu asalku inuu yahay kolleyna oona mufaacaladii ma laydin dhibayaayo idinka fii ru'yati shamsi cadceed aragtideeda cadceedda aragtideeda bidahirati waqtigan duhurka weeye ama harhkeeda cadceedda waqtigaa zawaalba kuba sugan oo laysa macaha saxwan iyadoo dee saxwan laysa macaha saxaab waa ta'kiidun ay dee samadu saafi tahay iyadoo wax ka sokeeyo daruuro idinka qariya aanay jirinoo waaba tan laysa macaha saxaab waa taakiidun aan wax daruuri maceeda ahayn aragtideeda cid idinku cidhiidhiyeysa cid idinka qarinaysa oo idinka xijaabaysa halkaa darar iyo dhib idinka gaadho bal u arki lahaydeen taasi miyay jirtaa waxa dee kollay maya waye wahal tudaruuna waaba jawaabtu inoo dambaysaay ma laydin dhibayaayo wax darara haddii ra'da aan la shadin oo tudaaruuna la yidhaahna min adayr dayr iyo dararna ama adaru waa isla macno uun wax darari maydin asiibayaayo dee xaggii iyadoo umuuraha aan soo sheegnay fii ru'yati alqamari dayaxa aragtidiisa darar miyuu idinku asiibi laylat albadri habeen uu dhan yahay oo afariyo tobnaadba yahay saxwan isagoo dee isna samadu ay saafito wax ka sokaya aanu jirinoo laysa fiiha saxaabun malaa nusqooyinka qaarkood laysa fiihi baa dhacday marka dayxi buu unoqonaya damiirkaasi laakiin san inoo taalo san fiiha laysa fiiha damiirkan fiiha waxaan u celinaynaa samadii baan u celinaynaa dikri u horeeyey ma jirino oo dee damiirka wax horoo lasoo sheegaa loo celiya laakiin dee qariinada ina tusayso hadalka qariinadiisii iyo siyaaqi kalaamka ayaa taa inoo cadaynaya ama ina tusaya yaan dikribo u horeyn be oo dee taas oo wixii haddii dee siyaaqa hadalku wuxuu keenayo aan laftigiisana lasoo sheegin damiirku waa u laami karaa kol haddii qariino meesha caddaynaysa ay jirto laysa fiiha e laysa fi samai samadan dee uu dayaxiba kuma sugayo saxaabun wax daruura oo markaa dayaxii idinka qariya aanu jirin miyaa halkaa aragtidiisa ama laydinka qariyo halaydinku dhibo halaysku ciidiyo sida wax dee aada u qarsoon oo daqiiq oo dadkii ay isu tilmaamayaan oo bal marka laisku cidhiiriyay si loo arko oo kale iyo marka kollay lafdigana xalata maca luqada lafdiga kale tadaamuuna taasna waan soo aragnay qaaluu laa ya rasuul اlahi may bay idhaheen qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaat ullahi wasalaamu calayh ma tudaaruuna maad waa tii naafiyad ahayd macnaha la idinkuma dhibayo oo wax darara iyo wax dhiba oo idinku asiibaya ma jirto fii ru'yat اllaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay aragtidii yowma alqiyaamati ilaa kamaa tudaaruuna macnaa intaa ama waxa darara ee idin gaadhaya ee laydinku dhibayo fii ru'yati axadima dayaxa ama cadcedda un mooye sanna waxa weeyaan waxaan ognahay oy qireenba wax dararoo ku gaadhaya inaanay jirin marka macnuhu muxuu noqonayaa laa tudaruuna aslan asal ahaan wax dhiba hayo waa ru'yadu waa ru'yadaa cad ee waadixada ru'yadaa la wada wadaagsanayo ru'yadaa bal masalan dee isku cidhiidh la isku cidhiidhyo si loo arko oo kale ama barhkood ay barhka kale kaba qariyaan oo kale oo uu bal markaa uuba muuqan waayo waa ru'yo aanan jirin oo macnaa wax darar oo aslan idin gaadhaya ma jirto kama laa tudaruuna fii ru'yatima aslan si aan waxa weeyaan iyagaba ru'yadooda cadcad iyo dayax waktiyadaa kuma sugan samadu ay saafi tahay ruux kastaaba uu isaga arkayo wax dararo ku gaadhaya aan u jirin ayuunbaa ru'yada ilaahayna tahay markaasaan xalayba soo sheegnay maa kayfiyad iyo waxyaalahaas ee waa xagga aragtida iyo wuduuxeed iyo shaki la-aanta iyo darar la-aanta <clears throat> rasuulku markaa wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagoo umuuraha inoo sii wada idaa kaana yowma lqiyaamati marka uu xasilo dhaco sugnaado maalinta qiyaamuhu marka yawmu waan rafciyey kollay waan dee si ay kuba dabdiyeen macnaha miimtiiba kol haddaan daminay kaanadan baa taamo ah macnaa xasala ama jaa ama waqaca ayaad odhan oo hadday naaqiso tahay yawma baan odhan lahayn dee la arko dee ixtimaalkaasna waaba iska imanaya marka uu yimaado xasilo dhaco weeye uu sugnaado maalinta qiyaamuhu addana waxaa dhawaaqaya muadinun munaadi iyo muadin baa dhawaaqaya de waa ilahay idankii muxuu odhanayaa muadinkaasi liyatabic ha raaco oo kula ummatin ummad kastaaba ha raacdo liyatbac haddii la yidhaahna macnuu isma bedelayo ee waa itabaca iyo tabica tabica yatbacu iyo itabaca yatabico liyatabic kula ummatin ma wixii kaanad ayay tacbudu ummad kasta dadkii oo dhan lasoo wada saaro saciid keliya la isugu wada keenay waxaa la odhanayaa ummad kastaaba ha raacdo wixii ay caabudeysay falaa yabqa ma hadhayo meeshaas axadun axad axadun axad kaana ahaa yacbudu mid caabudo hayr allahi ilaahay kayrkiisa subxaanahu wa tacaala oo min alasnaami ah mintu waa tii bayaaniyada ahayd waxaa dee kayrkaasi ah asnaam iyo walanصaabi ansaab ansaab waa jamcu nusuba waana dee dhagxaan ay taagi jireen oo ilaahay duunkii caabudi jireenba asnaamtuna de waa jamcu sanama waxyaalaha ama khashab ha ka qorteen ama ha ka qorteen dhagax ha ka qorteen ama jawaahir iyo macaadin kale ha kaba qorteene ay ilaahay duunkii caabudi jireen haddaba ma hadhayo halkaas oo ma joogayo axad ilaahay kayrkii caabudi jiray ilaa oo halkaa yatasaaqaduuna inay ku daataan mooyme waxaa dee ay noqonaysaa ruux kasta oo ilaahay gayrkii caabudi jiray wixii bay horkacaya wixii bay raacayaan iyada ay caabudayeenoo markaa maxaa dhacaysa ilaa yatasaaqaduuna inay ku daataan mooye waxay ku daadanayaan fi naari naarta ay ku daadanayaan xataa idaa lam yabqa marka aanu hadhin ilaa man shaksi un mooye kaan ahaa yacbudu mid caabuda allaha ilaahay oo min barin isagoo ah kii mudiica ahaa bari oo waxa weeyaan de lafdiga barinaha dee ficilka markaa bara yabaro biran misla calima yaclamu cilman oo kale bara dee waa ixsaan buu laba yimi daacuu laba yimi marka in biranna waxaabay noqonaysaa de sida bay noqon oo kale ama waصfigii wuxuu noqonaya iyo ruuxii fahuwa barun waa ruux baari ah sameeye marka waxaanu kuba yimaadaa barunna waa u yimaadaa barunna waa u yimaadaa lakin markay barun tahay waa tan abraar lagu jamciyo markay barun tahayna barara waa ta lagu jamciyo labadaba qur-aankii way kuba sugayin sida kafirun kafar oo kale barun barara barunna waa abraar in abraara lafi naciimin waxa weeyaan waa bara yabaru biran birran markaa wuxuu noqon de waa macnii masarka ahaa oo wuxuu sabafalay ama daaca ayuu laba yimi fahwa barun shaksigi markaa muxuu noqon waay wasfigii waa kii baariga kii waxaan beriga laba yimanaya fahwa barun marka barun iyo barun waa isla macne labadooduba waa wasfigii ee labadooda jamaacna way kala yeelanayaan marka min barin oo min birin lama aqriyayo deetan macnihii waa macno kale u noqonaya de imaka halkan man kana yacbud اllaha min barin wa faajirin waa ujeedadu kii mudiica ahaa iyo kii faasiqa ama faajirkaa kol hadduu isaguna muwaxid ahaa meeshay ku baaqi noqonayaan ilaa man kana yacbud اllaha min barin wa faajirin wagubari ahli اlkitaabi gubari ahlilkitaab waa nimankii ahlukitaabkaa baqaayuhoodii weeye oo gubar oo waxa weeye macnaa waa baqaaya ahlilkitaab dadka iyagu ahlukitaabka ah iyagu baqaayahoodii waya oo kaabirba iyo kaabira kolleyse caadil iyo caadilaba dee imaka ayaa maqbar jamacoodii ee kuwa iyagu ahlukitaabka waxyaala baqaayahoodii oo kaba hadhay iyo dadkii bal matalan ama abraartii iyo fujaradiiba way baaqi noqonayaan in de iyagu asnaam iyo waxyaale ay caabudayaan aanu jiraan ba ilahay keyrkii aan caabudayn fayudca alyahuudu yahuud baa loo yeedhayaa oo fa yuqaalu lahum waxa lagu odhan ma kuntum maxaa ahaydeen tacbuduuna kuwa caabuda maxaa caabudi jirteen qaalo waxay odhanayaan kunaa waxaanay nacbudu kuwa caabuda cusayra bna allahi waa say odhanayaan cusayr baanu caabudaynay dee tacala allahu can dalika culuwan kabiira waxa weeyaan oo ay odhanayaan waaba ina ilaah buu ahaa fa yuqaalu waxaa lagu odhanayaa kadabtum been baa sheegteen oo marka aad leedihin cusayr de waa ay caabudeenba ama barhkood e laakiin waa intan ah ee ay leeyihiin cusayr bn allahi been baa ku sheegteene ma itakada allahu ilaahay ma yeelan ma samaysan min saaxibatin zawje walaa waladin walad taas oo de sida qur-aankaba yudaahiruna qawla aladiina kafaruu baaba dee tan ay taa kuba hadleen <clears throat> fama tabuna famada tabguna maxaad dooneysaan baa la odhanaya maxaad dooneysaan qaaluu waxay odhanaya cadishnaa waanu haraadnay yaa rabbanaa rabbigano fasqinana waraabi dee waa halkii waanu haraadnay waraabi biyaan u baahnay aan cabno fasqina iyadoo hamsatu wasri wasaqa wasaqaahum rabuhum sharaaba dahuura haddii faasqina la yidhaha barhkiina ii taalana dhib ma laha oo kale laasqaynaahum mana gadaqan waata qur-aanka labadaba inooguma sugan hulaathi iyo rubaaci fasqinaana waraabi fa yushaaru ilayhim meel baa dee farta loogu fiiqaya loo ishaaraya marxaa la odhanaya alaa triduna de wax biyo u eg baa muuqanaya miyaydaan ku arooreyn kolley tana waa le xabdi imaka halkan alaadani oo waabay dee nooc xabdina waa jira ku aroora waa kuwaa biyahaasi markaas waxaa idin muuqda alaa triduna miyaydaan aroorahayn fayuxsharuuna markaasaa loo soo ururinaya ila naari naarta xaggeed kaanahaa say saraabun dhalanteed ay tahay ama dhaadabagaale ama dee bal haddii luqo kaloo somaaliyeed ay jirtana oo waxyaalahan markaa cadcadu ay aada u kulushahay meelaha banaanada ka muuqda ee biyo la moodo oo kale taas baa saraab lagu magacaaba qur-aankana waa ta kuba sugan haddaba naartii ayaa sa ugu muuqanaysa iyaguna aada bay u haraadan yihiin markaasaa xaggeedii baana loo ishaaraya taa la odhanaya maydan ku arooreyn macnaa ku aroora wayo waa ku haddaa biyo doonaysaan fayuxsharuuna ilى الnaari kaanahaa saraabun say saraab tahay yaxdimu uu burburinayo bacduha barhkeed bacdan oo waa xagga lahabkeeda badan dabkeedan iyo ololkeedan dee mawjado oo kaleo dee isgaraacayo iskuba dhacaya noqday ayaaba lishiddati qaadiha wa talaaqumi amwaaj amwaaji lahabyaha wey waa iyadoo aada u shidmaysa lahabkeediiyo ololkeeda mawjadihiisina uu dee ay markaa ay noqdeen waxaa isbeherineeye iskuba dhacaya ayaaba dee aada moodeysay inay dee taa isba burburinayso alxudama waa tan asmaada naarta ah alxudama oo macnaa likownihaa taxdimu maa yulqaa fiiha waxaa xudama loo yidhi wixii iyada lagu rido o dhan bay burburinaysaa halaagaysay jajabinaysaaye bal taas baa acaadana allahu minha ayaa iyagii xaggeedii loo soo xashrinayaa fayatasaqaduuna fi الnaari naartii ayay kuba daadanayaan yatasaqaduuna fi الnaar uma yudca nasaara nasaara loo yeedhi fayuqaalu lahum waxaa lagu odhan maa kuntum tacbuduuna maxaa ahaydeen kuwa caabuda oo maxaa caabudayseen baa la odhan qaalu waxay odhanayaan kunaa waxaanu ahayn nacbudu kuwa caabuda almasiixa masiix ibn allahi waa se iyaguna tacala allahu can dalika culuwa kabiira ee barhkood waaba ilaah lahaana waa jireen kuwa san lahaana way jireen kuwa halisa halaatha fayuqaalu lahum kadabtum idinkuna hadalka been baa kuba sheegteen ma اtakada allahu min صaaxibati walaa waladin fayuqaalu lahum maada tabغuna fayaquluuna cadishnaa ya rabana fasqina waa si-un qaala fayushaaru ilayhim alaa tariduuna fayuxsharuuna ilى jahannama kaanaha saraabu yaxdimu bacduha bacضa fayatasaaqaduuna fi الnaar intaas waa intaan soo laqbeeyo dee halkii yahuud ba ay markaas xataa idaa lam yabqa marka aanu hadhin halkii aanu ku hadhin ilaa man shaksi un mooye kaan ahaa yacbud اllaha tacaala mid ilaahay caabuda oo min barin kaa isagu muxsinka ama muطiicayo faajirin faajirba ayaa ataahum rab اlcaalamiina ilaahay caalamiinta rabbigood ahaa baa u iman subxaanaه wa tacaala fii adnaa suura waa suuro ta uguba dhowba markaas min alatii ra-awha fiiha ra-awhu fiiha macnaha dee mala aragtiba uhoreyso kolley lafti kalena waa inoo dambeeya xalayna waan ishaarnay bal waa suuradee ti ama dee ay kuba arkeen aan ahayn oo bal matalan taas ba adugu oo suuradii dee ay garanayeen ama taas laftiga suuradina waa taas iyo ama sifa iyo adugu dee halkan barhkood kuba fasireen lakin dee waa taa kolley ruuxii mu'minka ahaa markuu arrin dee ama wax sifo ilaahay kuba tacalluqsan sifaadkiisa dee sifadu u xumbaabay dee matala farac kaba tahi daatadii oo ilaahay subxaana watacaala daatadiisaba waan sugaynaa takiif iyo kayfiya uma yeelayno mana garanayna kayfiyadeed sifaadkuna taasun bay kaba tahay markaa ruuxu markuu maqlo dee waxaa dihnigiisa kollay usoo degdegaya waa marka hore dee laga rabaaba waa inuu garto inay dee sifo ilaahay subxaana watacaala ay tahay waxa kol haddii almuhim ay sugnaato ay sugnaato markaa dee iimaankii iyo takiif la-aantii taasun baaba imanayo ah laysa kamili shayn wahuwa samiic lbasir oo dee markaan aan samciga maqalo ama basarka ama cilmiga ilaah iyo xayaatkiisuba kuwaasba dee ibnu aadamba waa lagu sifeeya samci iyo basar iyo xayaatiya waa lagu sifeeya haddana laakiin samcigii ilaahay marka la yidhaaho dee dihnigeedna kuma soo dhacayso wax kii bashar ku suuraysan ee waa samciga isaga usugnaaday lakiin kayfiyadiisa isaguna ogyo aynaan garan karahayna umuuraha kalena waa taasoo isla wada baabun bay noqonayaan qaala fama tantadiruuna maxaa sugaysaan baa la ohi macnaha ujeeddadu tanna kumay garan markaasaa maxaa sugaysaan tatbacu waxay raacaysaa kula ummatin ummad kastaaba maa kaana tacbudu cid ay caabudaysay raacaysaaye qaalu markaa waxay odhanayaan iyagoo rabbi utadarucaya imtixaan weyn baa jira iyo dee shiddo iyo ibtila waana kuwan iskuba dhex jiro kuwii dee fajarad ahaa bal dee munaafiqiintiina markaa waa kuba dhex jiraan say noo soo socota waxa weeye haddaba oo say adduunyo ay dee ugu dhex qarsoonaayeen dhexdooda ay ugu jireen be ay isagu mar ayunbay aakhire dee ayaguma horta marka hore ugu dhex jirayeen iyagoo isla malaa kuba badbaadaysa laakiin badbaado u taalaa ma jirto markaasaa iyagoo rabbi u tadarucaya ilaahay baryayo waxay odhanayaan imaka waa baryo ilaahay eh, imaka may garanba way noo soo socotaa tani waa tadarucun eh, marka waxa weeyaan ilaahay ay u tadarucayaan ilaahay ay baryayaan oo shidadan iyo mixnadan iyo tan inuu kaba saaro ka nabadgeelin markaas dee iyagii taas ay weydiisanayaan oo maxay odhanayaan rabbanaa rabbiga now faaraqna annaasa dadka waanu faaruqnay fi dunya addunyadii afqaramaa kii kii aanu ugu baahi badnayn kuna anagu ilayhim iyaga xaggooda macnaa waqtiga anagu aanu ahayn kuwa ugu baahi badan iyaga xaggooda oo marka la eego xagga noloshayada iyo dee waxa weeyaan masaalixda iyada adduunye iyaga anagoo ugu baahnayn ayaa dadkii dariiqaaga ka leexday dadkii ama qaraabadayada yada ha noqdeen ama dad kale haba noqdeene adigu anaga dariiqa iyaga kaba leexday dariiqaaga kaba leexday ee adigu waxa weeyaan anagoo uma baahan noloshayada iyo masaalixdii adduunya uguma baahan ayaan adiga daraada uga tagnay oon u faaruqnay iyadoo baahidaasi jirto walam nusaaxibu nalama naan saaxibinoo adiga daraadda baan ugala tagnay marka macnuhuna waxa weeye dee adiga daraadda baanu umuuraha wasay saxaabadu muhaajiriintii iyo dee kayrkoodba iyo dadkii mu'miniintaa ah, dee waxa weya dariiqooda marayba ee waqtiyadii kaba dambaysayba dee ay taa yeelayeene iyagoo ciddan xagga marka la eega mukhaaladoodooda iyo ku dhex jirkooda iyo inay laba joogaan uba baahan masaalixdii adduunyaya macaashkoodii uba baahan ayaa markay dariiqan ku kala tegeen ayay ridihii ilaahay kaba doorteen ee iyaga suxbadoodii iyo la joogoodii bal matalan ay kaba doorteen halkanna waxaan leenahay imaka waa tadaruco ilaahu ilaahay bay u tadarucayaan inuu shiddadan iyo dhibtan ka kor yeelo arrimahana uba fudaydiyo waa taas saasaabanu adduunyadiiba ridahaagaan uga dooranay dad aan uba baahnayn faraqna naasa fi dunya afqara maa kii kan ugu baahi badnayn kunaan ahayn ilayhim iyaga xaggooda annagoo ah oo waktigan ugu baahi badnayn kuba sugan ayaanu iyagii faaraqnay walam nusaaxibhum marka imakana dee waxa weeyaan ilaahu shidada naga kor yeel fayaqulu wuxuu odhan ilaahay ana rabukum fayaquluuna nacuudu billahi marka waayo sifadii ama siday kuba garanayeen taas ma aha markaasoo waa dee imtixaan iyo ibtilaa jiro cid kale kuba dhex jirta markaasay odhanayaan nacuudu billahi minka laa nushriku billahi shay-an maratayni bay odhan aw halaaan xataa ina bacdahum waa shidada jirta kolley waa ibtila imtixaan dee qolo waana la kala saarayaaye barhkood la yakaadu wuxuu u dhowaanayaaba an yanqaliba macnaa waa imtixaanka iyo shidada inuu waxa weeyaan sawaabkii kaba laabmo ka leexdo taas baa buu kusi ku siganayaaba uba dhawaanaya layakaadu an yanqaliba halkana imaamka oo kale sharaxan aan hayo wuxuu leeyahy usuushiis dhan baa dhacday layakaadu an yanqaliba biihbaati an waa ujeedadiisu waa arrin luqa ahe layakaadu an yanqaliba antan buu leeyahay wa ihbaatuha maca kada lugatun kamaana xadfa maca casa luga wuxuu leeyahy in kaada khabarkeeda ani ay gasho ma badna ee waa luga ayuu leeyahy laakiin jirta casa oo kale khabarkeeda inay ani raacdana waxa weeye me anta laga gooyana iyada antaa badan iyadna waa luqa oo taas oo kaleo waa adigu shay luqu inagu baraarujinayaayo markay kaada noqoto waxa weya qur'aankaba eg wamaa kaaduu yafcaluuna yakaadu zaytuha yudiiu ina khabarkeeda cani qur'aanka lama socoto ani lama socoto luqadii fasiixa idna waa taa lakiin xadiidkii iyo de way inoo dhacdo waa luqa maaha tanna in la odhanayo waa wax shaada ama aan jirine waa luqo jirte waa laga badan yahay uun casaana markay noqoto iyada anta way raacdaa casa allahu an yaatiya oo kale iyo qur'aanka lakiin iyadana qur-aanka may dhicin dee luqadaa fasiixun baa dhacde kolkol casaayo anti aanay la soconna iyadiina luqadii waa lagu halkaa wkwnhu bduni an baعda caصa nazr wakada اmru fi cukisa waa intan imika imaamku inoo dhigtay ibn malik alfiyadiisi oo kale wakwn manaa abarkan kwnhu bduni an baعda caصa nazru isagoo casaa dabadeed antu ayani la jirin waa yartay wakaada اmru fihi cukisa kaadana arinku waa cagsi oo maxaa iyada arinku yahay inaan anta la gelin lakin maxaa jirta waa wax luqa yar baa jirto ah cantu ay raacdo wakad اlamru fihi cukisa waana hadalkan imaka imaam nawidun nadmigiiy <clears throat> kalay sheekna waa u ahaaba ibnu malik imaam nawowi dadkii wax ka qaato ahaa imaam nawowi baa loo sheekahaya walow dee isagoo kutubtiisaba xataa dee isagoo da- markii manhaajka u alifay uu ku calacalay haddii dee da-dii intan uu kaba yar yahay waa manhaajka de inuu xafidi lahaaba korka kaba qaban lahaa ibnu malik la yakaadu an yanqaliba fayaqulu markaasaa wuxuu odhanaya ilaah baa odhan hal baynakum wa baynahu aayatun idinka dhexdiina iyo ilaahay dee rabbigiin wax calaamo ah oo dee markaa aragtaan a ku garanaysaan oo ku aqoonsanaysaan oo fatacrifuunahu a ku garanaysaan biha calaamadaas ma jirta calaamo a imaka laydin yeelay oo calaamadaasi markay idiin muuqato rabbigiina kuma garanaysaan miyay jirtaa baa la odhanoo fayaquuluuna waxay odhan nacam ha malaa dee markaas arsiladii rususha noqoto ama waktiyadaasba de waana tan qur-aankiiba kolley waxa weeyaan calaamo loo yeelay weeye og yihiin oo markaa calaamadaas ay umuuqato dee ilahi subxaana watacaala tajalligiiyo dee bal markaa rabbi ay kuma garanayaan markaasay odhanayaan ha fa yukshafu waa la faydayaa yakshifuna haddii lagu dabdiyo ama laguma wariyo de waa labada wejba way ku baneeyaan halkan ilah baa faydaya can saaqin saaq baa la faydaya macnaa kan baa uga muuqanaya saaqan oo falaa yabqa markaasay garanayaan oo arrintana dhacaysa laftigan imika halkan fayagshifu can saaqin isagoon damiir lahayn buu inoo yaalaa waana qur'aan kasta kuba sugan yowma yukshafu can saaqin wayudcawna ila sujuudi falaa yastadiicuun oo qur'aankana markaa saaq damiir lama socdo marka dee daahirka qur'aanku marka la eego iyo xadiidkan inoo yaala sifa ahaan uu sifo ilaahay yahay oo bal masalan taas daahir ahaan ugumu iman laakiin bukhaari baa waxaa dhacay bukhaari muslim yaanu dhicin fayuk ama fayukshifu can saaqihi baa dhacday waxaana jirta selafkii ummaddu iyadoo dee aynu bal umuurahan xagga sifaatkan ilaahay subxaana watacaala uu isagu isku sifeeyey ama rasuulkiisu ku sifeeyey inoo sugan dee madhabkii selafkuna uu yahay dee sawaabka ahaa in la sugo saa ilaahay cid tilmaanta oo sifayso isaga dee ka taqaanaa mama jirto waxa weeye isaga dabadiina rasuulka ilaahay baa dad oo dhan uguma yaqaanay marka wixii ilaahay isku sifeeye ama rasuul ku sifeeye saa ayuunbaan loo sugaya iyadoo sugitaanku uu yahay macnaa wasfi ilaahay leeye inay tahay laakiin xagga kayfiyo iyada taas ma ogin ma garanayno oo kayfiyadeedii dee lamana baadhbaadhayo lama doondoonayo arrinka waa la sugaya un bal taasba wey macnaha ujeeddadu wax kalena laguma bedelayo laguma awilayo gees kalena lama xadaynayo lama takliifinayo oo hadhow ay noqoto makhluuqba loo ekaysiiyo oo tashbiihu kaba yimaado marka bal taasi sifaadkii inoo sugnaa sugnaaba taase laakiin marka la eego selafkii ummaddu lafdigan saaq kollay iskhilaaf baa jiro oo ibnu cabaas oo kale wuxuu ku fasiray waa shiddo iyo amar aad iyo aad u adag oo dee wuxuu aba soo qaatay marka la eego dawaaweynta dee shicirka carbeedna isagaa diiwaankoodiiba ahoo inay dee matalan markay dagaalka oo kale iyo arrintii arrin adagi ay jirto ay saaqba kaba cabiri jireen qaamat alxarbu calaa saaqin in abu musa alashcari oo kale dee nuur weyn oo u muuqanayo oo kale kollay mujaahid iyo qolooyin kalena shiddada iyo arrinkaa adag iyo bay fasireen waanay jirtaa laftigaa bukhaari tuu keenayana waaba iyadoo dee sifo lagaba dhigo bal markaa waxaan leenahay iyadoo slafkii de xataa ibnu kahiir aqooshaasun dee waxyaalaha kuba fasiraysa unbu u tafsiir ahaan usoo naqliya wax kale sooma naqliyo isagoo ibnu jariir e oo sanadkood sanadkiisa ku wariyay kasoo naqliya ibnu jariir buu kaba soo naqliyaay marka bal waxaan leenahay halkan haddii shida lagu fasiro ama nur weyn lagu fasiro ama umuuraha selafku ku fasireen arrinkuma noqonayo sife la awilay ma noqonayo oo tani iyada dee selafkii baaba de waxa weeyaan xaggan in sifa ahaan loo sugay inaan loo sugin qur'aanka daahirkiisuna waa sida xadiidka inoo yaalo daahir sifa kumuu iman weeye daahir sifa lakiin lafdigan bukhaari un baaba isagu ah cibaaradan damiirke de saa daraaddeed ibnu cabaas iyo dee xabruluma ama tarjumaan lqur'aan iyo bacdu asxaabihi iyo abu muuse iyo umuuro tafsiir baa u yimi aan macnuhu uu ahayn inaanay arrinku sifa aan u ahayn lakiin calaamad kale u muuqanaysa oo loo muujinayo rabbi ay kuba garanayaanna sujuudan markaa uba dhacayaan oo calaamo loo yeelayba taas ay tahay bal markaa taas baa jirto imaka haddii la yidhaha waa nuur weyn ama dee la yidhaha waaba taa shiddo iyo dee arrin adag oo dee ahwaashii qiyaamiya waxyaalahaas weeyaan waa waxa taasa macnu ma noqonayo lama odhanayo dee sifadii baa la awilay oo waa tii ta'wiilkana la diidayay waayo dee qur-aankiiba daahirkiisii saa sifo ahaan uma iman salafkuna waa meel ay ku kala duwan yihin ay iskuba khilaafsanaayeen ma صifa mise maaha falaa yabqa ma hadayo man ruuxi kaana ahada yasudu lilahi mid ilaahay u sujuudayay min tilqaa'i nafsihi wey waa ikhlaas ahaan iyo isagu isagoo ilaahay aada ugu dhawaatidle addunya markii la joogay isagoo xagga naftiisa ujeedadoo riyo iyo dadku ha ku arkeeniyo ama ha lagugu badbaadiyo ha lagu taasiyo umuu sujuudeyn ilahay daraadii buu usujuudayay min tilqaa'i nafsihi ilaa oo uu markaa kaasi adina allahu lahu ilaahay baa wuxuu idmayaa macnaa ruux kastoo ilaahay daraaddii adduunyada u sujuudayey oo sujuudi jiray ilaahay baa wuxuu idmayaa maalintaa bisujuudi inuu sujuudo walaa yabqa halkaa kuma baaqi noqonaya man ruuxii kaana ahaa adduunyo siduu mid sujuuda itiqaaan waa dhowrsasho ama dil la dilo abaabu kaba dhowrsanaya iyadoo la yidhaha ma tukadu kaba dhowrsanayaayo waa isku ilaalin iyo hadal bal matalan yaan wax lagaa sheegin iyo dadka muslimiinta isu ekeysi iyo wariyaan isusus ruuxii uma sujuudayay ilaa oo hadduu jiroba ilaa jacala allahu ilaahay wuxuu kaba yeelayaa dahrow dhabarkiisa dabaqata waxda lafaha dhabarkee laablaabmayun baaba laf lagaba dhigaya isagii oo dee adduunyadii se wayudc markaasoo waxa weya markaa sujuudi loogu yeedho adduunyaba kol haddii iyadoo loogu yeedhaya ay iska diideen ay sujuudi waayeen ayaa maxay noqon maalintaas inay makansan waayaan oo loo dhib yarayn waayaba inay sujuudaan oo kullama araada markuu kaasi doono an yasuda inuu sujuudo dhabarkiisiba dabaqo keliya u noqdee khara calaa qafa dib unbaaba u dhacaya ti ku kala soomayeen adduunyaba waa ka isagoo ikhtiyaarkii iskaga diidayey loogu yeedhayey dii markaa diidi waayo waqad kaanuu yudcuuna ila sujuudi wahum saalimuunba oo iyagoo fayow caafimaad qaba taas ayay sujuuddii iskaba diideen marka maxay noqotay in ciqaabtood ama tan ay noqoto oo maalintaas kari waayaan uma yarfacuuna ru'uusam waa dadkii mu'miniintaaba madaxoodii bay sare u qaadayaan waqad taxawala fi suurati alatii ra'awhu fiiha awala mara markii ugu horreeyey si ay kuba arkeen rabbigood ay ku garanayeen isagoo dee ta kale ibtilaiyo imtixaan baa jiray dadkana way kuba dhex jireen waa taa markaa hore ay kaba joogsadeen markaas isagoo noqday noqdayba suuradii uguba muuqday suuradiisii markii hore ay kuba arkeen ay ku yaqaaneen ee ah laysa ka shay shayba ah tiibay iyagu bay arkayaanoo faqaala wuxuu odhanaya ana rabukum fayaquluuna anta rabbuna rabbiga yaa tahay uma yudrabu waxaa la yeelayaa yujcalu aljasr waa kaabadii waa jidkii siraad weeye waa jasrigiiba calaa jahanamo jahanamo korkeeda la dhigaya oo jasrigii ayaa la dul yeelaya jasri haddii jiimta la fadxiyo jasri la yidhahna dhib malaa luqadu waa caadi jahanamo korkeedaa la dul dhigaya wataxilu waxa sugnaanaysa macnaa taqac weeye wataxsul waxa sugnaanaysa oo dee la fasaxaya ashafaacatu shafaacadii laysu shafaaco qaadayeyna markaasaaba dee shafaacadii cudma oo tii rasuulki ilaahay baaba taa keligiila si dadkii looba xisaabo ee shafaacaad kaleo wuxuu leeyahy wax lala wadaagsanayaaba ay jiraan oo barhkood inoo dambeeyaan baa jire wayaquuluuna markaasaa waxay odhanayaan halkan waaba dadkii lakiin xalay taynu xadiidkii abu hurayre kuba soo maray marka meelaha la joogo khaasatan siraadka kale iyo cidda hadlaysaa waa rususha uun marka dee dadkiina wakiil bay ka yihiin iyaga naftoodu inay badbaadaan keligood ilaahay ma weydiisanayaan naftoodina badbaaday u weydiinayaan ummaddoodina badbaaday u weydiinayaanoo wa calaa irsaali rusul ayaa allahuma sallim sallim ilaahayow amarkan iyo shidadan iyo hawl dhibtan iyo ahwaashan ilaahow annaga iyo ummadda yadiiba naga badbaadi bay odhanayaan qiila waxaa la yidhi yaa rasuul llahi rasuulka ilaahayow wama aljasru jasrigu muxuu yahay jasrigan jahanamo korkeeda la yeelaya qaala wuxuu yidhi daxdun mazalatun ama mazilatun waa meel lagu simbiraxdo jidadu jisriga la yeelayo bal xadiidka akhirkiisana waxaa inooguma dambeeyaan kanise waa xadiidkii marfuuca buu la socdaaye waa horta jid ama meel dariiq la maro aada u dhib badan dee ninkii ilaahay u dhib yareyna inoo soo socoto uba dhib yaraanaya marka waa meel aan lagu ku sugnaaneyn waa meel lagu simbiraxanayo oo imika markaa daxdun iyo mazalatun ama mazilatun waa isla macno un imika daxidat ishamsu waa macnaa maalata way suushay oo kale xujatun daaxidatuna waa xujo baadilo oo aan sugnaan ahayn aan dee habaat lahayn oo kale mazilana waa mawdicii ama meeshii dee lagu sibaraxanayo ruuxa cagtiisu aanay kuba sugnaanayn haddaba meel saasa weeyo ruux ilaahay cagta u adkeeyo oo halkaa ugu sugan mooyaane ruuxii kale waaba ka naarta kaga dhacaya fiihi fiigiisa waxaa kuma sugan khadaadiifu wa kalaalib kalaalibu khadaadiifu kollay jamac weeyo mufradkiisna khudaaf weeye kalaaliibtan unbuu la macno yahay oo waa waxyaalaha ama bir ama waa aalad kaloo dee taasoo kaleo afkeedu soo godan yahay amar haysata ciddii la amray inay qabato ama ha noqoto qabashadaasi intay qabatay in naartaba markaa ay ku rido ama ha noqoto inay dee camalkiisii daraaddeed un ay la xagxagato jeexjeexdo o dhaadhaawacdo marka dambe ha laba sii daayo oo ha badbaado dee hadhowna dib baa loogu soo celin un jasadkiisii kale bal masalan haba noqotee waa iyadu ma'muura biakdi man ubirat haddaba khadaadiif jamcu khudaaf kalaabibna jamcu kalluub waana ti aan xalay soo maray waa biraha afka soo godin looy maka halkan ba uu rasuulka ilaahay tilmaamayo iyo waxaa sakun qodxo takunu ahaanaysa binajdin xasankana kolley halkan imaam nawowi oo kale raximah llahu tacaala xasanka wuxuu ku fasiraya wa shawkun salbun min xadiid waa qodax adag oo xadiid ah macnaha dhirta oo kale dee dhirtaa qodaxtalaba de waaba la yidhaha imaka waanata inooguba sugan ee kolkol baa dee habkooda oo kale malaa xadiid adag oo sidaa qodaxoo kalea lagaba samayn jiray waxa weeyaan imaka waa dhir dee dhulkaa nejdi kaba baxda waa ta aynu soo marnayba sacdaan imankana halkan inooguba sugan xalayna xadiidkii xadiidkiibuu inooguba sugnaa qodaxdiisana way garanayeen lakiin cidamka iyo xagga qadarka la mid ma aha ee habka iyo shakliga ayay kula mid tahay oo dee soo godanta qodax soo godan bay ahayd oo taas haddaba taas baa kuba sugan oo hareeraha jidka kuba sugan weeye waxasekun takunu ahaanaysa binajdin oo fiiha shuwaykatun qodax yare ay kuba sugantah yuqaal laha sacdaan sacdaan la yidhah waxasage waa geedkaba dee qodax buu leeyahay soo godan le kale kasaynu soo maray waxaan dee halkaa kuba sugani waa wax aada iyo aada u weyn ilaahay intuu la egyahay uun ilaahay un og yahayba fayamuru way marayaanoo waa jidkaas almu'minuuna dadkii mu'miniinta ahaa ka darfi lcayni waa isha biligteed oo kale ayay kuba mari waa intaa labadaa jafni ay isku dhacaan un intaa ay isku dhacayaan in leeg baabay ku dhaafayaan jidko hadda masaafadiisu ay dheertahay tahay dheer tahay oo jahanabo koryaal wakal barqi hillaac oo kale ayay kuba marayaan wakal riixi dabayd oo kale surcadeed wakal dayri haa duulayo oo kale waka ajaawiid اlkhayli fardaha kuwooda fiic fiican ee oradka badan leh oradkooda oo kale ay kuba mari warikaabi iyadna waa geela alla fuulo ee rakuubka ah ee kuwooda dheereeya surcadooda oo kale oo macnuhu waxa weeyaanun dadkan iyagu maraya jidka dee kollay camalkooday ku marayaan ninkii camalkiisu la gaabiyeyna nasabkiisa iyo wax kale ma dedejinayo orod uma yeelayo dee waman badaa bihi camalu lam yusric bihi nasabo haddaba camalkooda qadarkeeda dadkuna xagga marka la eega iimaanka ikhlaaska camalkiiyo wixii waa lagu kala sarreeyey dee kuwa ugu qimada kaba gaadhe ugu heer sarreeya jidkaa dhan intay ka marayaan waayo cid kastaa way mari doontaa cid kastaa way ku arooreysaa ilahay baa yihi wain minkum ilaa waariduha kana calaa rabbika xatman maqdiyan cid ka hadhaysaa ma jirto ee laakiin dee mid meeshii ku hadha iyo mid dee ku rafaada iyo mid san uba dhaafaba laakiin maritaanka waa kana waa la wada maraya haddaba barhkood baa ku dhaafaya intaa labadaa baala la isu imanayaanuun darfa barhkood baa ku dhaafaya hilaac birig yidhi isaguna intaa uu dee yar jooge muuqashadiisa intaa in laeg ayaabay noqon kuwa qaarkood dabayl iyaduba dee kolley masaafo dheer goynaysa saacadiiba intaa surcada socodkeedaasi yahay in laeg oo mud muddu ku jiri laakiin dee dhaqsadaas u dhaafaya dhibaato kale oo uxagxagta iyo khadaafdif qabsata iyo kalaabiib iyo waxaasna maba jirto barhkood baa dee haadkaas iyo dayrka isaguna waa surcadiisa markaa uu duulayo taas buu ku dhaafi kuwa qaarkood waa nin kastaba dee camalkiisa intuu ahaa faras aada u fiican orod badan surcadii oo kale kuwa qaarkood dee waa loo rakuub ahoo isaguba dee surcadiisu fiican tahay inta ay tahay dee ilaa marka dambe ay noqoto ay soo maraan kuwa iyagu lugaynaya ku maraya kaaca kufaya xadiidkay kuma timi oo markuu dee socdaba waa dhacaya waa kacaya waa taas haddana waxaa la arkaa dee masiirkiisa dambe inuu kaba gudbo oo dee masaafo dheer ay kuma qaadato waa ninba camalkii waana meel aad iyo aad u adag ruuxna aan ruux xusuusanba siya xadiidba kuba yimi oo bal matalan halkaas waana ilaahay subxaana watacaala waxaan kaa baryana inoo dhib yareeyo inoo sahlo marka rasuulka ilaahay dadkii buu qaybiyey meesha marayay saddex buu uqaybiyey o wuxuu yihi fanaajin musallamun ومkdوش مرsل ومkdوس في ناaر جaهنم wuxuu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa dadkii buu saddex qeybood kaba dhigay meeshaba marayay saddexda ay kala yihiin oo waxuu yihi fa minhum waxa kaba mida markaas dadkii baa saddex qeyboode naajin ku badbaaday oo musallamna nabadgeliyo ujeeddadu wax dhib ah oo asiibay meesha uu marayay aanu jirin naajin musallam waay wamakduushun kula xagxagtay weeye khadshi waa xagashada iyo jeexjeexo dee burahan ayaa qabtay waa la jeexjeexay dhaawacyaa gaadhay oo bursalun haddana lasii daynayo birahan ya waxa waa camalkiisii jeexjeexe la hayl hayl laakiin haddana marka dambe mursal waa dee mutlaq weeye waa lasii daynaya ugu dambeyn waa ka gudbayaa ee hadhow dee meel adigu in xayaatadii dee loogu soo celiye ayaaba dambayso qandaradii dabadeed wamakdusun kana waa kuwo laysku dul rasaynayo fi naari jahanama walciyaadu billah oo dee imaka takadasat idawaabu oo markay wixii isfulfuulaan ama amticadii laysdul dhigo oo dee halkan markay birtaasi qabato ayay ku tuuri oy ku tuuri oo ku tuuri halkan ay dee isku dul dhacayaan isku dul rasaysmayaan naarta dhexdeedii bal saasay dadku noqonayaan oo xaaladoodii taasay noqon <clears throat> wuxuu rasuulka ilahi yihi salawaat ullaahi wasalaamu عalayh <clears throat> xataa idaa khalasa markay markaa fakadaan weeyaanay dee ka gudbaan almu'minuuna mu'miniintii min annaar naarna waa dee dul mareen waa tan oo dee kolley aayadda qur'aankiina wuruud baa kuba yimi waa lagu arooraya wuruud baa yimi waa lagu arooraya <clears throat> kolleyna wuruudkii wuxubaaba dee imaka axaadiisan si aan uguma fasirayno waa muruurka cala siraad walow dee laba qowl ay jiraan oo midi kaa yahay midna gelid laba gelaya yahay ee laakiin dee ruuxii mu'minka ahaa waxay u noqon si ilaahayba nebi ibraahim uu uga dhigay berdi bay isaga u noqon uu dhaafi haddii dee gelidba ay noqoto dee iyadaba lagu fasiray eh ilaahay subxaanaه watacaala lakin wain minkum ila waridha kana calى rabbika xatma maqdiya uma nnaji اladina اtaqow wanadaru الظaalimiina fiha jasiya weeyaan oo de horta halkaa waan wada hubnaa inaan ku wada arooreyno laakiin yaa ka fuli taas waa arrin de ilaahay og yahay subxaana watacala ilahayna waxaan ka baryaynaa cidda ka fusha ee dhaafta inay noqdo dadkii hore kaba mid ahaa ayaa nin ay walaalayiin ku yihi ma ma taas de ama de adigu bal walaalkii ma garan karo nasabin aha iyo dee taas oo kale yihi maku soo gaadho ma maqashay in naarta ad ku arooreyso ma maqasho ha bu yihi waan maqlay miyay ku soo gaadho ma haysaa taa waad haysaa inaad ku arooriye inaad ka fulayso may buri dee nin ma hayo taas inuu ka fuli nin haya taas ma jirto ilaah baa garan masiirkeenu wuxuu noqon markaasuu yihi fafiima daxik haddaba qoslaku kuu jooga kol haddii taas aroorkaasi jirood hubto laakiin inaad ka fuli aanad hubin oonad ogeyn fafiima daxik waa taas bal markaa wey xatى ida khalasa lmuؤminuuna min الnaar rasuulku wuxu uhi fawaladi ilah baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadih gacantiisa ay ku sugantahe ma minkum min axadi bal minta dambaan zaa'ide ka dhigaya maadan oo de inay bal waxa weeyaan camalkeedii aan iskaba siino camil camal laysa axadna waxaan ka dhigaya ismigeedii saasaan ku laqbayno ma minkum min axadin ay ma axadun axad ma jiro axadkaasoo minkum idinka idinka midi ama dee maa axadun axad ma ahaa nin ba dhe axadkaasoo minkum idinka idinka midi biashadda mid uga daran ma ahaanin khabarkii markaa maaduna halkan baan ridaynaa biashadda mid uga daran uga adag munaashadatan musaa'alo iyo dalab iyo weydiisi lilaahi ilaahay uu weydiisto fi istiqsaai lxaq xaq uu leeyahayba oo dee lagaba haysto khasmigiisii iyo ciddii kaba haysatay inuu uga soo saaro waa taas ku xeel dheeraan xeeldheeraan kuba xeeldheeraanayo xaqiisii inuu uga soo saaf yeelo uga soo talkhiisiyo xaq uu leeyahay weydiisiga uu weydiisanayo ilaahay subxaanahu watacaala ugama badna oo ugama adka taas ugamana xeel dheero weeye min almu'miniina dadka mu'miniinta ah lilahi fi munaashadatihim lilahi waa weydiisiga ay ilaahay weydiisanayaan yowma alqiyaamati yay u weydiin iyagu waa liikhwaanihim walaalahoodii aladiina walaalahaasoo fi naari naarta kuba sugnaa bal cibaarada kolley halkan istiqsaaءi اlxaqi waaba nusqooyinka qaarkood way dhacday bal matalan waxaa kaloo iyadana barhkood dhacay halkan istiifaaءi اlxaqi waana labadoodu isla macnuun baabay noqon istidaaءi اlxaqi ama istidaaءi اlxaqina iyadana kolley nusqooyinka qaarkood iyo ruwaadda qaarkood way dhaceen macnuhuna waxa weeye oo ay tahay markaa mu'miniintu ay jidka kaba gudbaan intaanay dee jannaba bal matalan markaas kollay meel qadara a jirto lagu joojinayo oo iyaga dhexdooda waxyaala hadday jireen dee si ay u galaan naartii iyagoo wax qilliya iyo waxay isu hayaan iyo wax xaqa isu sheeganayaan aanay jirin lagu kala qaadayo wax taas baaba jirta deedna jannada markay galaan wanazacna ma fi suduurihim min dilin ikhwanan calaa sururi mutaqabiliin taas baabay noqono qandaradaasi way jirtaa haddaba markay arkaan inay iyagii badbaadeen dad ay walaal ahaayeen oo adduunyo dee muslimiin ahaana aanay soo badbaadin camalkoodii uu reebay ayaa waxay ilaahay bay subxaana watacaala baryayaan baryo aada iyo aada u badan aadna way ugu xeel dheeraanayaanoo xagga baryadooda ay baryayaan baa rasuulka ilahi yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayhi waxa weeyaan waxay laba mid tahay oo ay laba siman tahay haddaanay kaba sii xeel dheeraynba ruux idinka idinka mida ah. oo dee xaq uu leeyahay bal maalan cidi kaba hayso cidi bal maalan gacantooda uu kuba sugan dhici karta aanu dee dhib yaraana kaba qaadan karahayn baryada uu rabbi baryo subxaanahu watacaala ee uu weydiisto xaqiisaas bal ilaahay dee ciddaa khasmigiisa ama kaba haysatay inuu uga soo dhib yareeyo uga markaa soo fakiyo oo bal matalan uu kaba siiyo weydiisiga uu ruuxu weydiiso kuba xeel dheeraado taasi kama badna kamana adka weydiisiga dadka iyagu mu'miniintii ay walaalahooda naar kuba hadhay ay ilaahay u weydiinayaan ay doon ilaahay weydiisanayaan inuu waxa weyaan dee naartii kaba soo badbaadiyo habka weydiisigooda udhacayana waa tan iyadoo istinaaf bayaaniya inooba iman doonto inoo soo socoto bal taasba ba <clears throat> oo markaa eh, wala cibaarada yar laqbadeedu isku yar noqnoqota qaadiciyaad oo kale iyada malaa umuurahan wuxuu kaba dhigay six yar tasxiif iyo tagyiir meel dhacaye lakiin imaam nawowi wuxuu leeyahy macnuhu waxa weeyaan idaa carada lakum fi dunya amru muhimu waltabasa xaalu fiihi wasaaltum llahu tacala bayaana wanashadtumuhu fi sida bal marka arrin ay idinku timaado adduunyo oo dee bal matalan arrintaasi waxa weeyaan oo dee xaq aa leedihiin oo cid kastaba bal matalan cid kale ay gacantaba kuba hayso weydiisiga aa weydiisanaysaan ilaahay ilaah utadarucaysaan ka dalbaysaan xaqa inuu ciddii idinku tacadiday idinka soo qaadaba idinka soo sahlo taasi ma aha mid ka badan weydiisiga mu'miniintu maalintaa rabbigood weydiisanayaan oo ujeedadu aad bay ugu xeel dheeraanayaan rabbi bay utadarucayaan ilaahay bay weydiisanayaan hadalkay odhanayeenna waa inoo soo socda si walaalahoodna loo soo badbaadiyo ay naar uga soo badbaadaan oo waxay odhanayaan waaba tane rabban yaquluuna waxay odhanayaan waa isnaafayaan iyo de waxay odhanayeen baa imanka halkan laynoogu caddaynaya rabbanaa rabbiga now kaanuu waxayan yasumuuna macanaa kuwa nala soomay ahaayeen wayusaluuna way tukanayeen wayaxujuuna dee camal xun oo kaley lahaayeen oo ay ku naar galeen oo umuurahan kaba qaalib noqday waanay xajayeen fa yuqaalu lahum waxaa lagu odhan akhrijuu bixiya oo dee kolle shafaacadu way badnaan rasuulka ilaahi waa shafaaco qaadi muminiintii baa shafaaco qaadi ilaah baa ugu dambeyn dee biraxmatii uun dad aan weligood wax khayra samayn lakiin iimaan asalkii laga helay ayuu naar kaba soo saari waana umuuro inoo dambeeyo caawana aan wax ka arkayno dee casharada dambena inooguba sugan haddaba iyagii baa markay dee walaalahood u shafaaco qaadaan ee ilaahay u weydiiyaan inuu soo badbaadiyo ergay yihiin waa shufaaco ayaa ilaahay shafaacadii ka aqbalaya wuxuu odhanaya akrijuu waxa ka soo saartaan naarta man caraftum ciddii aad garataan ciddii aad garataan ba dee nooca ahayd weeye ine waxay leeyihin waa kuwan kuwa soomaya o salaada iyo xajaya weeyaan kuwan iyo fatuxaramu waa la xarimayaayo suwarhum dee naarta markay galaan way gubanayaan taas lakiin xalayba san soo maray intan dee acda sujuud way u badbaadeysaa oo way fayoobaanoon gees kalena iyagu san casharka kan ka dambeeyaba tegi doona haddii ala yidhaaho insha allahu tacaala xadiidka kitaabkaan ku arki doonaaye in dadka mu'miniinta ama muwaxidiinta ee naarta galay way ka duwan yihiin dadka ehluka dee ehlu naarka ee asxaabu naar ee ilahay yihi hum fiiha khaaliduun way kala duwan yihiin gelitaankooda kala duwan walo ay naar gelayaan naarna marka hore ay ku gubanayaan gubashadaa dabadeed ay ku gubteen way dhimanayaan iyagu iyagu macnaa laa yamuutu fiiha walaa yaxya waa kan ehlu naarka naarta isagu ehelkeeda kuwan muddaa loogu talagalo way ku xidhan yihiin waana kuwana camalkoodii baana laga dahirayaa way gubaysaa naartu way gubanayaan oo xuman baabay noqon inahan dee iyaga aanay gubayn mooye laakiin ixsaaskooda dambe waa joogsanayaayo way dhiman doonaan markaa dambea lasoo noolay taasna axaadiia kitaabka inooguma iman doontaa laa yamuutu fiiha walaa yaxya iyadu waa kii kaafirka ahaa kii isagu ahluna arkayn marna kaba baxayn bay xaaladiisu taatay ama kuwani way kaba duwanyin suwartoodii baa laga xarimaya cala naar fayukrijuna waxay soo saarayaan dee mala malaaigtii baa usoo saari khalqan khalqi kaiira badan qad akadat inaaru barhkood ay naartii qabatay ilaa nisfi saaqay ilaa halkaa intay u gaadhsiisan tahay weeye dee kolley kii halkaa ay u gaadhayna waa naar adaguun oo rasuulka ilaahay wuxuu inoo sheegay ahwanu ahli naar inuu yahay mid halkaa raysma gaadhadiisa laba dhuxulood baa halkaa yar ee lugta hadda waa intaan dhulka gaadhin ayay ka saarnaanaya markaasaa madaxiisu la karaya laakiin de waaba abu aalib baa la idhaha dee isagu waa gaalnimada kuba dhimay kuwan xaaladoodu waa taabaan idhi aw ilaa wa ilaa rukbatay kuway julbe ay gaadhsiisan yihin uma yaquuluuna waxay odhanayaan marka dee intii qoomkaa hore loo xadeeyey ay soo baxaan rabbanaa rabbiga now maa baqiya ma hadhin fiihaa naarta dhexdeeda axadun axad oo miman amartana bihina cid baa la amray waa kuwa ilaahay way tukanayeen oy soomayeen oy xajayeen kuwii way soo baxeen marka dadkii aadna amartay ee tidhi bal matalan kasoo saara cid ka midi naarta kumay hadhin fa yaquulu baa odhan irjicuu laama fama wajadtum fii qalbihi ruuxa qalbigiisa ka heshood mithqaala dinaarin waa dinaar in lago min khayrin khayra waa iimaankiiba iyo dee wixii ziyaadee iimaan uga raacayay faakrijuuhu fayukrijuuna khalqa kaiira uma yaquluuna rabbana lam nadar fiiha kamagamanaan tegin naartii oo kagamanaan iman axadan axad minman amartanaa ciddii aadna amartay kaba mida uma yaqulu irjicuu faman wajadtum fii qalbihi mihqaala nisfi dinaarin waa dinaar barhkii waa loo sii dhaadhiciy wax leeg oo min khayrin khayr ah iimaan ah qalbigiisa uu kuma sugan yahay dee iimaankuna waa ziyaada nuqsaamaan dadkuna iimaanka way ku kala fadilan yihiin ba bal camalkii iskaba daa dee camalkii kale ee iimaanka dhaafsanaaye faakrijuuhu bilmatali camalkii dee walow iimaankii uu kaba midiya lakin haddana dee aan tasdiiqi ahaynba faakrijuuhu saara kasoo saara fayukrijuuna khalqa kaiira uma yaquluuna rabbana lam nadar fiiha miman amartana axada uma yaqul irjicu faman wajadtum fii qalbihi mihqaala darati min khayrin waama daro quraanshata ugu yar waa wax adu yaroo khayr qalbigiisa kuma suganyay faakrijuuh fayukrijuuna khalqan kaiira bay markaasna soo saarayaan uma yaquluuna rabbana lam nadar fiiha khayra macnaa lam nadar fiiha saaxiba khayri leh ku khayr leh oo khayr qalbi uu ku sugan yahayba de waa wixii iyaga u muuqan karayey wixii ilaahay ogaa un mooyaane taa kagamaadnaan tegin waa laga soo wada saaraya wakana abu saciidin alkhudriyu wuxuu ahaa yaqulu mid yidhaaha lam tusaddiqunii haddii aydaan irumaynayn bihada alxadiid xadiidkan haddii shaki idinkama galo rasuulka ilaahi baan kama maqlay xadiidka caynkana oo ah ruux khayr yar le inaan khayrkiisii lagama dayacahayne khayrkiisa ugu dambeyn uu kuma badbaadi doono khayrkaa yar uu ama iimaanka yar uu uu kuma badbaadi doono haddii tan imika xadiisaana aydaan ii rumaysan anigoo aydaan igama rumaysan faqra w aqriya in shi'tum in اllaha laa yadil mihqaala darati wainta ku xasanata yudaacifa wayu'ti min ladunha ajra cadiima de waaba tana waa qur'aan cidi aanay inkirahayn oo ruux ba laga shakiyahayn qur'aankiina maxaa ku sugan haddii waxan uu ruuxu sameeyey mihqaala dara ay tahay oo xasano ah ilaahay ugu laablaabayaaba lama dulmeeyo oo waa wax yar daraaddeed loogama tegayo ajrigeedii waa heli oo in allaha ilaahay laa yadlimu ma dulmeeyo mihqaala daratin dara wax leeg bal aan arinaaha asqaranaba laba aan idhaahno darna waxaa kaloo lagu fasira markay cadcaddu aqalka meelaha banbanaan kasoo gasho waxaan yaree iftiinkeeda dhex horoordaba adugu waa sheega alhabaa wax yar yar yar oo khayr ah ama shar ah ruuxii ilaahay ma dulmeeyo hadday khayr tahayna ilaahay ajrigiisii u laablaabuu siinaya intaas yar oo sharana lama oonu samayna laguma kordhinayo haddaba in allaha la dulmiguna dee iyadoo nuqsaantii laga nuqsaamiyo xasanaadkiisii intaasba haba noqotee waaba dulmigay noqon iyadoo sayi-o intaa leeg oonu samayn lagu kordhiyaana iyadna dulmigii bay noqon labada midna maba jirto mithqaala dara sayi-ah ruux laguma kordhinayo mithqaala dara khayrana waaba loo kordhinaya loo ziyaadinayayo waaba tan weynta ku hadday mithqaala darahaasi labada eeg labadaba dhinacba way ahayd ta hore haddaba weynta ku hadday tahay mithqaalu darahaasi xasanatan xasano ay tahay yudaacifa ilaahay uu laablaabaya u ziyaadinaya wayu'ti waanu siinaya ruuxii min laduna xaggiisa ajran cadiima fayaqul lahu caza wajal ilah baa marka dambe o dhan shafacat malaaikatu malaaigta way shafaaco qaaday washafaca nabiyuuna nebiyiintiina way shafaaco qaadeen washafaca lmuminuuna dee barhkood baa dee muddo dheerna ku jiraya dadka laga soo saaray naarte washafaca lmuminuuna muminiintiina way shafaaco qaadeen oo waa inoo dambeysay shafaacadii muminiintu walam yabqa ma hadhin ilaa arxamu raaximiin ilaahay dee kuwaba shafaacadu waa raxmadii shafaacadoodan u aqbalay ne camal ay ku muteen may jirine waaba raxmadiye laakiin tani waa mid aan shafaaco axadba aanay laba soconay ilahay arxamuraximiin aha un baaba hadhay oo fayaqbidu waa qabanaya qabdatan qabasho ee waa wax badan oo la ururiyay ilaahay qabdadii min annaari naar ayuu kaba soo qaadayaayo fayukriju minha wuxuu ka soo saarayaa naar qowma qowm lam yacmaluu khayra qad ruuxu hadduu aanu muwaxidnimo ku dhiman naar kama soo baxayo in allaha laa yakfiru an yushraka bih ee wixii waa jeesameeyey iimaan asalkii waa laga helay dee iimaankoodna iimaanka naaqiskee yar buu ahaa wax khayr oo kale lama yimaadeenna maba jirto lam yacmaluu khayran qad kuwaasoo qad caaduu noqday kuwa hore waaba kuwa kuwa halkaas saaqa ay u joogtay iyo kuwa ay dee halkaa in ka sarraysayba kuwani way gubteenba dhuxul bay noqdeen qad caaduu noqday laakiin way dhinteen xumaman dhuxul noqday jamcu markaas waxa weeyaan oo xumam ee waxa weeyaan taas oo waa dhuxushii weeyaan macnaa fahmu bal waxa weeye haddaba iyagoo noqday dhuxusha madow ayay waxa weeye soo noqdeen oo xumamatun baana mufrad ku yahay fayulqiihim ilaah baa wuxuu ku tuurayaa fii nahrin webi fii afwaahi ljanati jannada malaa iyo afwaahdeeda iyo masaarigteeda kuba sugan oo yuqaalu lahu lagu magacaabo nahrulxayaati webigii nolosha faykrujuuna marka iyaga kaa lagu shubo wixii dee biyahaasi gaadh ama way soo noolaanayaane fayakrujuuna way baxayaan kama takruju lxibatu way soo biqlayaan weeye iyagii in way gubteen madoobaadeen dhuxul weeyaba way biqlayaan baxayaan kama takruju say usoo baxdo alxibatu xibadu xibadu waa ti xalayba soo maray wax alla wixi quudkan aynu quudana aan ahayne waxyaalaha daaqiya waxaa baxaa buzuurtoodan iyo dee kolley iyaduba inin ay kaba baxayaan baa jirto markaa roog iyo waxyaalahaas dee sidhkaa yar ay haddaba xibadaasi markaa say usoo baxdo fii xamiili sayri daadka waxaan uu sido ee uu qaado xamiil waa bicil manaa mafcuula san ale soo sheegnay waa meeshii daadku maray dee daadkii dhoobuu qaadaya kolda qoryo iyo waxyaalo kale iyo waxaa muusa asayl ayuu qaadaya hadda markay meelaha kuba sugnaadaan waa waxa ugu horeeya dee markaa ay meelahay wax ka soo biqlayaan dee buduurtaa waxaan raacaysa xamiila sayl oo kale soo biqlayso haddaba say taasi usoo biqisho ayuu soo ay usoo biqlayaan ay usoo baxayaan rasuulku wuxu uhi alaa tarawnaha xibada miyaydaan arkahayn waa waxa waxaan leenahay aan aqwaada ahayn beeb takuunu inay noqonaysa ila lxajari waa dhagax xaggii aw ah, ila shajari waxa weeyaan oo kolkol dee ay ahaanayso sugnaanayso kaanadii taamo kaba dhigo kol meel dhagax agtiya ayaa wixii kasoo baxayaan dee daarxoortiiyo wixii halkii daadku gaadhsiiyey ayaa ama dhoobadii iyo ayay dhagax agtii ama geed agtii marka wuxu uhi rasuulka ilaahi ma yakunu waxa ahaanaya ama dee m ma yakunu ilى shamsi wixi dee isagu xasilaya dhacaya waa taana taama kaba dhigo xagga cadceedda usayfiro aw ukhaydiro mid cawlan ama cagaaraba weeye wama yakunu minha waxaa ahaanaya ila dili ha xaggiina meel hara ka hoos baxayaana yakuunu abyada cadaan buu noqonaya aduu rasuulka ilahi baa utilmaamayo waxyaalaha dee daadka iyo markaa uu siiyo dhoobada iyo xamiila sayl oo kale iyo wixii kale uu qaadaba waxaan dee ugu horeynta markaas dee kaba soo biqlaya kasoo baxaya iyadoo dee dhooban iskuba duuban oo kala bixin baa wixii soo yar baxaya haddaba wuxuu rasuulka ilaahay leeyahay hadii cadceed ay dee asiibto cadceeduna wixii way biqlisaay oo kale hagaag bay u biqlinaysaa ama cawlaan buu noqon ama cagaar buu noqon laakiin meel hada hadduu wuxuu yahay cadaan buu ahaanayaa oo dee nuurka ama cadceed kuwani waxaan helin iftiinka aan helin aanu helin waana dee faqaal waxay idhaaheen ya rasuul allahi kaanaka kunta tarca bilbaadiya waxaaba la boodaa inaad baadiya wax ku raaci jirto dee dadka baadiyaha waxaa yaqaana umuuraha arka ee adiga waxaabad moodaa inaad baadiya xolo ku raaci jirtay qaale wuxu uhi rasuulka ilaahi fayakhrujuuna way soo baxayaan ka lulu xagga saafinimada iyo dhalaalka lulu oo kale iyagoo ah oo riqaabiyi luqumahooda alkhawaatimu khawaatim ay tahay ama shaabad kuma waa cutaqaa raxmaan ina ilaah baa xoreeye subxaana watacaala ama halkan waxaabu imaamka imaamku ileya isagoo saaxiba taxriir kaba soo naqlinaya huna ashya min dahab aw gayri dalika tucallaq fi cunuqihim calaamatan yucrafuna biha waa ashya ama dahaba ama wax kaleo luquntooda la surayo oo laguma garanayo adugu bal matalan waxaaba dhici karta wax kaloo kuba yaalo adigu calaamo lagu garanayo un khawaatimtaas ku sugan oo dee axaadiis kale oo saxiixaba inooguma timi inay calaamadaasi ku ooleyso dadku ay markaa odhanayo aljahanamiyiin waa ku reer jahanama calaamadii marka dambe dee magaciina dhibsanaya ado ilaah baa wixii ka kaxaynayo ka suulinayo magaciina waa ka hadhaya laakiin markaa hore inay ahlujanni ay odhanayaan nimankii reer jahanama odhanayaanba ama aljahanamiyiin haddaba tan ayaaba lagu garanayaa oo tan yacrifum ahlujanna maxay odhanayaan haulaai cutaqaa llahi kuwani waa kuwii ilaahay xoreeyey aladiina kuwaasoo adkalahum llahu ljana jannada ilaahay geliyey bigayri camalin camiluuhu iyadoo camal ay sameeyeen ba aan u jirin walaa khayrin khayr qadamuuha ay hore marsadeen ba aan u jirin dee asliga iimaankaa kooban ee laga helay un mooye uma yaquul ilah baa wuxuu odhan idkulu ljanata jannada gala faman ra'aytumu waxaa la kulantaan ay aragtaanba fahuwa lakum fayaquluuna waxay odhanaya rabb rabbanaa rabbiganow acdaytanaa waxaadna siisay maa tucdi axada min alcaalamiin dee cid idinka khayr badan idinka nicmo badan ma odhanayaane waxaan cidba siin baadna siisay fayaqulu wuxuu odhan lakum cindii agtayda waxa igu markaa lakum waxaa idiin sugnaaday cindii aniga agtayda afdal min hada arrinkaa wax kaba fadli badan kasii qiimo badan fayaquluuna ya rabbana rabbigayo waxaan aadna siisay waa kuwan le waxaan cidba siin axad min alcaalamiin baad nasiisay waxa kaba fadli badani muxuu yahay yaa rabbana ayu shayin afdal min hada fayaqul waxau odhanaya ridaaya waa anigoo idinka raali noqda falaa asqadu calaykum oo raalinimadaydan idin siinayaayo idinma cadhoonayo bacdahu waa bacda xuluuli ridaaya calaykum abadan ba dee riduhuna wa ridwaanu min allahi akbar raadinimada ilahayna isagaaba naciimkan kale kaba weyn qaala muslimun muslim ba wuxuu yihi waa xadiidkan duruqdiisu baa inoo hadhe xadiid inooma hadhin baabka qara'tu waxaan aqriyey waa cibaaro la arkay iminka inoogu horeysa waxaan soo arkaysa yaxya ibnu bukayr oo ma yaxya ibnu yaxya ibnu bukayr oo kale oo imaam malik le qara'tu calaa malikin baan kusoo aragnay on soo sheeg sheegnay markaa hore ama soo sheegnay imaam malik inay taasi uba badnayd imanka waa ninkii aan lahayn swayd ibnu saciid buu la wadaagsaday xadiiska waana nin hiqa ah marka muxuu yihi qara'tu calaa ciisa bni xamaadin زqbta xamaadka lagu naanaysayay زqb almisriya ayaan ku dul aqriyay hada الxadiiث xadiidkan fi shafاacati shafaacada ku tacaluqsan waqultu lahu waxaan ku idhi uxadiثu ma waramaa bhada xadiiث eg isagoo carabkiisa muu ka aqriyin isagaa ku dul aqriyay un xadiidkana riwaayo ulahaa ma waramaayo xadiidkan canka xaggaaga maka wariya oo maxay anaka adigu samicta min alayث bni sacdi inaad kaba maqashay faqaala wuxu uhi nacam ha markaa waa tan sidii ugu dul aqriyay qultu waxaan ku idhi lciisa bni xamaadin أخبركم الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم halkan ay isugu yimaadeen عن cطاء بن يسار عن أبي سعيد الخdري أنه قال قلنا يا رsuuل اللhi أنrى ربنا قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم هل تضاaرuna في رؤية الشمس إذا كاna يوم صح marka la helo sugnaado waa ti taamad ahayd maalin cadceed aanay daruuri jirin qulna لا وسqت الحadيث مسلم baa le isagii baa dul ku dul aqriyaye xadiiskii baan kaxeeyey waan waday xata ilaa uu dhammaaday aakhiruh dee aakhirkiisio ilaan dhameeyey wa huwa xadiidka aan ku dul aqriyay ciise bnu xamaadna naxو xadiiثi xafs ibn maysra xafs ibnu maysra oo zayd zayd ibnu aslam kaba wariyey xadiidkiisii oo kale ayuu ahaa oo waa kan imika aan kaba soo baxnay dee uu markaa xafs ibnu maysrana sanadku inooguma sugnaayo kaaba <clears throat> xafs ibnu maysra ninka zayd ibnu aslam kaba warinayuu ahaa lakin muxuu yihi wazada bacda qawlihi bغayri amalin amil camalin camiluhu walaa qadamin qadamin qadamuhu qadamin kumay sugnayn halkaa bedelkeeda khayrin baa inooguba sugnayd lafdigan bay la socotaa kan riwaayadan ciise haddaba kaa dabadeed wuxuu yihi ciisa isagu xadiidkiisa ciise bnu xamed fayuqaalu lahum waxaa lagu odhanayaa lakum ma ra'aytum wamiluhu macahu waxaa aragteen iyo wax la midoo maciisa ayaa idin sugnaanaya intaas bay oo kii hore laftiga inoogu lakum markaa waxaaba inooguba sugnaa inay markaa jannada la geliyo ilaahay subxaanaه watacaala kuba odhanayo lakum cindii afضal min hada markay dee arkaan naciimkaa laba siiyey udkulu janata fama ra'aytumuuhu fahuwa lakum eh, lakin maxaa la soctay wamilu maca qaala abu saciidin abu saciid ba wuxuu yihi balaganii waxay soo gaadhay waxaa suurtagala xadiid marfuuca ah wiyo waasidadii un e ama rasuulkii ilaahay ah dee in akhbaar kale uu ku maqlayna waa suurtagal ana aljasra ama aljasra labaduba jasrigu waa adaqu inuu ka dhuuban yahay min ashacarati dee waa ilahay qudrada arrimu waa arrimo qayb waa arrimo aakhiro waxaynu uga qiyaas qaadanayna ma adduunyada wixii aynu ku naqaanayna maaha waa wax kaba duwan xabatinaba waaba ka dhuuban yahay waa xaddu min asayf seeftana waa ka af badan yahay kolle riwaayada bukhaarina xadiidka tani may dhicin halkan may dhicin waana tan oo bal tan weeye lakin balagani buu yihi imika xadid dee saas waa suurtagal inuu dee marfuuc asalkiisu yahay lakin halkan dee balagaas maan ku hayna sanad kalena uma hayno walaysa fi xadiidi laysi xadiidka lays kumay sugnayn fayaquluuna rabbana acdaytana ma lam tucdi axada min alcaalamiina wamaa bacdahu oo waxa ujeedadu ay tahay xadiidkan imika aan kasoo baxnay layth ibnu sacad ma warinahayn ee waxaa warinayay xafs ibnu maysara zayd ibnu aslam kaba wariyey ka dambe ciise ibnu xamaadna layth ibnu sacad wuxuu kaba warinayay ninkaa khaalid ibnu yaziid dariiqa kale ku wariyay lakiin sayd ibnu hilaal baa meesha kuba sugnaa bal haddaba markaa xadiidkan isaga layth intani may jirin intani kumay sugnayn ah yaa rabbanaa acdaytana maa lam tucdiya inahan inooguba dambeeyey marka muxuu yihi muslim faaqara bihi ciisa bnu xamaadin ciise waa qirtay halkan kolley waa masale musalaxa masaladna waxa weeyaan alsamaac min asheekh marka sheeka laga maqlayo de isagii baabale xadahanaayo wax kale ma jirto adigaa maqlo hadhow xadahanaa baad odhan lakin sheeka marka lagu dul aqriyayo alqira'a cala sheekh de waaba kan qira'adii waa tan aan argnay akbarakum laysu can khaalidin u aamusnaa sheekhu waa dhegaysanayay markaasaa maxaa dhacda laazim maaha shardi maahana tan xadiidkii kolodu dhegaysanayo xadiidkiisii yahay oo sanadkiina la aqriyay hadhow dee akhbarani waad odhan dee aimada qaarkood sida dee malik iyo bukhaari oo kalena xadathani xataa waad odhan kartaaye laakiin sidaasaad kaga warinaysaa sanadkii waa sanadkaagii buu noqday sheekina marna wax muu aqriyana waa lagu dul aqriyayay e kutubtana intooda badan saasaabay ku taxamulayeenoo kutub waaweyn baa dee ayaama lagu dhamaynayay lakiin maxaa jirta halkan faaqir dhabihi baa inoo taala kutubta meelo qaarkood riwaayaadka qaarkoodna la arka kitaabkaba iyo meelo kaleba in halkaa bedelkeeda qaala nacam aada aragto macnuhu waa maxay laazim maaha lakin way haboon tahay sheekiina wuxuu hi hebel baa ku sheegay can fulan can fulan xadiidkii baa la akriyay inuu markaa yidhaha nacam ha oo waa xadiidkaygii aqara bihina taasay ka dhigan tahay waa qirtay inuu xadiidkiisi yaho lays xadiidkan uu ka maqlay o dariiqa uu kuba maqlay waa qirtay marka fa aqara bihi hadii la yidhaahi asanida qaarkood haddaad ku aragtaan waayo way dhacdaa kutubta halkaa bedelkeeda qaala nacam ruux haddaan masalada la soconna nacamtan waxa meesha loola yimi wax alla waxay tahay lama garanayo fa aqara bihina wax alla waxay tahay makama garanaya lakin dee kutubulmustalaxna waa umuurihii lagaba hadlaye macnaa qira'a cala sheekh baa tan u baahan lakin shardi maaha xataa hadduu aamuso lakin uu dhegaysanayey uu baraarugsanaa markaasna caadi bay isaga noqonaysaa wuu ku warin karaaba وxadثna abu bكر بن abي شhaybةa qال xadثna جعفر بن cawni qال xadثna هiشام بن سعdi qال xadثna زayd بن أسلمة بisnaadihima labadii nin hore isnaadkood oo macnuu waxa weeyaan زayd بن أسلم saddex tilmiid ama saddex xerow baa kaba warinayo asxaabtiisii ah mid waa هiشام بن سacadkan imika aan hayno ka kalena yuu ahaaba sanadkan inoogu dambeeyo waa saciid ibn abi hilaal ka saddexaadna waa ninkii aynu marka dhaweyn isaga sanadkii hore inooguma sugnaayo ee waxa weeyaan xabs bnu maysare weeye marka waxa ninkan dambe ee hishaam ibnu sacad zayd ibnu aslam buu ka wariyay laba nin isnaadkoodii oo isnaadku dee markaa zayd ibnu aslam lasoo gaadho waa can cadaa ibn sarin can abi saciidin alkhudriy lakiin naxwi naxwi xadiidi xafs ibn maysara xagga sanadka labadoodii uu la wadaagsado waa isku sanad laakiin matniga markay noqoto xafs ibnu maysare waa xadiidkii inoo horeeye dheeraa kii oo kale ama kiisii wax laba mida ayuu ahay ila akhiriyo macnaa isagu xagga matniga ku waafaqsan yahay naxwi ahaanba haba noqoto macno ahaanba haba noqoto laakiin markay sanadka noqoto labadoodiiba waa waafaqsan yahay waqad zaada wanaqasa shayan wuxuu ziyaadiyey wuxuu nuqsaamiyey halkana way jiraan wallahu subxana wa tacala acla aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا إلى